بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات الصدنات سورة البقرة إلى آيات أفرتن يسيدين واحد بيسي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم waa lihii idiin abuuray maa fi lardi jamiican waxalla waxa dhulka ah isagaa idiin abuuray waad ku nafciyeysaanoo idinkaa la idiin abuuray uma stawaa ila asamaai samaduu u qastay alla subxaanahu wa tacaala maamul ahaan fasawaahunna wuxuu ka ahaysiiyey sabca samawaati toddoba sano wahuwa bikulli shayin caliim meeshan waxaa la sheegayaa bilowgii bani aadamka iyo wixii dhacay ee mucjizaadka ah iyo sharafta bani aadamku leeyahay wadkur xus baa la yidhi oo nabiyullaahi maxamed dadka u sheeg id waqti qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta inii anigu jaacilun waxaan yeeli oon abuuri fil ardi dhulka dhexdiisa khaliifatan khaliif baan abuuri khaliifku waxaa weeye qowmun yakhlufu bacduhum bacdan dad kala dambeeyo oo kala dhaxla khaliif ardadu alluu khaliif uga yahay oo ardadu guddoomiye uga yahay kaasaan sameeyaan yeeli waad ka odhaysa waqti qaala rabbuka uu ku yidhi lilmalaa'ikati inii anigu jaacilun waxaan yeeli fi lardi khaliifatan ku maamulaan yeeli khaliif ardada maamulo oo dega oy kala khaliif noqdaan qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu ma waxaad yeeli ood ku abuuri fiihaa ardada fiigeeda man dad baad ku abuuri yufsidu fasahaadin fiihaa dhexdeeda fasahaadinoo macsiyo iyo dil iyo waxaa ku samayn wayasfiku dimaaa dhiiggana daadin wanaxnu anagu nusabixu waan tasbiixsanaynaa waan ku qudusaynaa waan ku nasahaynaa bixamdika anagoo ku darayna xamdigaaga wanuqadisu laka waan ku weyneynaynaa markaa malaa'igtu ma aha bushi ma aha iyo amar diido ma aha ifsaadku inuu wax markii khaliif la yidhi wax wax maamul inuu yahay baa laga garanaya maamul hadduu meesha yimaadana ifsaad iyo wax walib iman midda kale jinkaa waddanka ku noolaayo ifsaad fara marka shaydaan iyo wadadbaa waxbaa loo dirayo baabiyo buuraha iyo badaha geeyey adu si un bay u ogaadeen marka waxay ya rasuul yaa allah ma wax dad sidaasaad samayn annagiiba waan joognaay haddii aad cibaado u abuurtay annaguba aan ku caabudna annaga meeshoodiina geewey marka waa cilmi doone yani waxay ka la yaaban yihiin wax dhulka fasaadin oo fasaadin inuu la arko abuur qaaluu waxay dhaheen atajcalu waxaad yeeli fiihaa ardada man yusidu qof fasaadin dad fasaadin fiihaa ardada dhexdeeda macsiyo iyo xumaan ku fasahaadin oo yasuku dimaa dhiiggana daadinoo isdili wanaxnu annagaa nuqadis nusabixu kuu tasbiixsan kulazahayna bixamdika annagoo ku dheehan wanuqadisu laka waan ku weynaynayna yani haddaad cibaado u abuurayso annagaba meeshana gen qaala wuxuu hi inii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn yaan ogahay waxayn ogeyn waa maxay waxa weeye khayr baa dadka ifsaad haba jire rusul baa ka dhalan oo ambiyaa ka dhalan oo dad alla caabuda khalqi alla caabuda yaa jiri doonoo barako badan oo khayr badan baa jira wey intaasaan ogahay oydaan ogeyn inii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn markaasi uu alla u muujiyo axadka meesha lagu abuuriyo khalqiga lagu abuuri sharaftiisa yaa waxayna iyagu aqoonin baa nabiyullaahi aadam la baray wacallama alla wuu baray aadama alasmaaa buu baray kullahaa dhammaanteed uma caradahum wuu u bandhigay musamayaadkii asmaadii ma aha musamayaadkii wixii la magacaabay cala almalaa'ikati buu u bandhigay kulli wax alla wixii musamayaad ah geedihii iyo xawayaankii wixii yaa layidhi waxaan magacyihiisa sheeg faqaala wuxuu hi ambiuunii bal ii warrama biasmaai haaulaai kuwaa magacyahooda ka warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegi oo idinku aad ka fiican tihiin khalqigan la abuuri doono haddaad ka fiican tihiin oy sidaa yihiin anas maadan ka warrama marka nabiyullaahi aadam asmaadii baa la baray luqooyinkana halkaasay ka soo faracmeenoo luqooyinkana waa la baray asmaadii markaa kasta wax walba waa la baray magaciisaa la baray iyo waxaa looga dan leeyahay kan waa ximaar waxaasaa looga dan leeyahay kan waa geed sidaasoo kale marka allah sharafta aadan buu ku muujinaya malaa'igtu ku qancinaya callama wuu baray aadama alasmaa buu baray kullaha dhammaanteed uma caradahum wuu u bandhigay asmaadii magacyihii dadkii loo khalqigii loo bixiyey caradahumtu waxay u noqon musamayaadka waxyaabaha la magacaabay cala lmalaa'ikati buu u bandhigayoo bal eeg yidhi faqaal wuxuu hi amri uuni ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyahooda bal ka warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegiyo kuwaa dhiigga daadin ee noocaasa idinku aad ka fiican tihiin qaaluu wuxuu idhi subxaanak allow najahnaati laa cilma cilmi lanaa nooma sugnaanin ilaa maa calamtanaa waxaadna bartay mooyaane innaka adigu anta adigu alcaliimu ka wax walba og tahay alxakiimu oo shay walba siduu ku habsan yahay u maamula marka nebi aadam abuurkeeda abuuriisa aada abuurtay xakiim baad ku tahay wey marka waxay yidhaahdeen inta cilmiga iyagu waa intaadna bartay bas marka magacyahan iyo waxaan kama sheekayn karo dee lama aada barin oo ma naqaan subxaanaka qaalu waxay idhi subxaanaka allow nazahnaata laa cilmi cilmi lanaa nooma sugnaanin ilaa maa calamtanaa waxaadna bartay mooyaane innaka cilmi caama alxakiim ah, oo falsan shay walba isu kuhaabsan yahay markaa waktigu waa bilow oo nebi aadam bilowgiisiibay waxaanu dhacayaa malaa'igtanu umay baranin oo ma oga khalqiga waxaan la abuuri doono wuxuu yahay kama warhaya saa darteed bay uga hadleen qaala wuxuu yihi marka allah yaa aadamu aadamow ambihum u waran biasmaa'ihim musamayaadka meeshan yaalla magacyahooda u waran falamaa ambaahu markuu u warramay biasmaai magacyahooda qaala wuxuu ku yidhi alle alam aqul lakum miyaana idinku dhihin inii anigoo aclamu waxaan ogahay qaybo samaawaati samada waxa ku maqan iyo walarda ardada waaclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad daahiriseen oo ma wax dhiig daadin baad abuuri ah iyo maa kuntum wixii tugtumuuna aada qarinaysaan oo idinku jira yaa kulli wada ogahay markaa e, allah subxaanahu wa tacaala magacyahoodii nebi aadan baa ka warramay kan waa sidaa kan waa sidaa kan waa sidaa malaa'igtu marka ma yaqaanin marka allah wuxuu leeyahay miyaana idin dhihin hayba samaawaati walard oo axadkan aan abuuri doono ee khaliifka ihi anigaa og waxaan uga dan leeyahay miyaana idinku dhihin bu qaala wuxuu yihi yaa aadamu aadamow ambi'hum u waran biasmaa'ihim khalqigan magacyihiisa uga waran falamaa anbahum markuu u warramay malaa'igtuna ay dhegaysanayso biasmaa'ihim khalqigii magacyihiisa qaala alla wuxuu ku yidhi alam aqul lakum miyaana idinku dhihin innii anigu aclamu waxaan ogahay qayba samaawaati waalardi samada iyo ardada waxa ku maqan oo ay ka mid yihiin oydaan idinku ogeyn axadkan abuurkiisa iyo xigmadda ku jirta waaclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad daahirinaysaan oo maxaad u abuuri waxaan dhiigga daadinaya iyo wamaa shaygii kuntum kuwa qarinaya waxa weeye waxaa la leeyahay waxay qarinayaan waxaa ka mid a ah ibliis fikradiisii jinkii uu baabi'iyey oo malaa'igtana uu ku dhex noolaa laakiin malag ma ahayn yuu isla weynaado wuu kibray marka hoosta wuxuu kaga waxaa uga qarsoon waxaa talo maxaa looga dan yaa uga qarsoon ibliis marka ma ahayn malaa'ig culimo badan baa waxay leeyihiin malaa'igtu ka mid marka cisyaan buu leeyihi malaa'ig ma ahayn wuxuuna malaa'ig u ahayn malaa'igtu horta wax ma caasido midda kale isagu duriyuu leeyahay duriyatahu duriyuu leeyahay wuu dhalaa waxna wuu cunaa midda kale waxaa laga abuuray naar baa isaga laga abuuray naar malaa'igtana nuur baa laga abuuray jinka hadda qur-aanku sheegana waxaa laga abuuray lahbiga naarta ololkeedaa laga abuuray marka malaa'ig ma ahayn marka waa ku tugtagtum waxaad qarinaysaanoo ibliisoo idinkamida iyo wixii idiin qarsoon waid qulnaa lilmalaaika marka nabiyullaahi aadam waa la soo dhoweeyey marka malaa'igta u sujuuda la leeyahay waa markii la abuuray weeye markii la taa hataa ka horreysay marka taa hore asmaadii waxaa la barayaa ka horreysay wadkur sheeg id wakti qulnaa aanu ku nidhi may tana ah u horreysa tani waa tii soo dhoweyntii weeye qulnaa aan ku nidhi lilmalaa'ikati amarka la fulinayo waa amarkii allah sujuudana nabiyullaahi aadam baa lagu soo dhawaynaya ilaa ibliisa ibliis abaa wuu diiday wastakbara wuuna kibray cibaadadiibuu ka kibray wa kaana wuxuu ka mid noqday minalkaafiriina gaaladu ka mid noqday buuhi ibliis marka aayaddan ilaa toddoba suuradood baan milaynayaa in aayaddan lagu sheegay qisadan suurat lbaqara iyo suuratu isra suuratu lkahfi suuratu tah suuratu saar marka ayadaha qaarkood jinka waa shaydaan waa lagu canaantay qaarna lama canaanan way maa manacaka an tasjuda ka ayadaha qaarkood lagu yidhi wadkur sheeg id waqti qulnaa lilmalaaikati aanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama fasajaduu way sujuudeen kulligood ilaa ibliise ibliis abaa wuu diiday istidruhu waa munqadic wax yani carabiyada shayga lasoo istisnooday iyo shayga hore markuuna la jinsi ahayn yaa munqadic la yidhaha hadduu la jinsi yahayna mutasil baa la yidhaha hadduu malaaigta kamid ahaan waxaa la dhihi lahaa ilaa ibliisa ibliisa mooyaane baa la dhihi lahaa marka ilaa laakina ibliisa ibliis abaa wuu diiday wastakbara waanuu kibray oo kaana wuxuu kamid noqday meelkaafirina ah, kuwa gaalada ah gaaladu waa kuwade marka magaalaa joogtay gaaladu gaaladu madax u yahay waqulnaa waxaanu ku nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga aljanata jannada dega wa kulaa ka cuna minhaa jannada xaggeeda risqan raqadan risqi waasica ka cuna xaysu shi'tuma meel alla meeshaa doontaan walaa taqrabaa laakiin ha u dhowaanina haadihi shajara geedaan geed baa farta loogu fiiqay laakiin waa jinsi oo geedo fara badanoo la noocaa jira walaa taqrabaa haadihi shajara walaa taqrabaa ha u dhawaanina haadihi shajarata fatakuuna aad ka mid noqotaan min adaalimiina kuwa daalimiinta ah daalim waxay uga mid noqonayaan amarka hadday diidaan geed baa loo sheegay hal geed waa imtixaankii ugu horeeyey marka jannadaasi culimmadu inteeda badan waxay leeyihin waa jannatu sawaab jannada yacni dadka la gelin doono oo sawaab bay leeyihiin laakiin dadka qaar waxay leeyihin jannatu sawaab ma aheen waa janno kale waayo haday jannatu sawaab tahay lagama soo bixiyeen midda kale jannatu sawaab korbay jirtaa aadana dhulkaa lagu abuuray kor baa loo qaadayoo loo duuliyeyna lama maqal yaa la yidhi laakiin waxaynu ku daynaynaa sida culimmadu u badan yihiin waa jannatu sawaabo fikrad yar oo kalaa jirto oo laba tog saddex togo sayxuun iyo jayxuun oo aderbijaan ka soo dilaaca ilaa hindiya socda iyo furaa nabigu wuxuu yihi jannaday ka yimaadeen buuri jannada yay ka yimaadeen buuri nabiyullaahi aadamna markuu soo degay saradiib meel la yidhaahdo oo buur buud la yidhaah ku dhow oo hindiya ah yuu ku soo degay xaawana waxay kusoo degtay judda meeshan la yidhaahaye maka xagga badda ka ah toddobaatan kilomitr ba isu jiraan yay kusoo degtay si kastaba intaasoo dhani wax caqiide aho inagaga saabsan ma jiro inaynu waa jannato sawaab nidhaa iyo waa janno kale janno kale nidhaa wax nagaga saabsan ma jiro caqiide kuma tacaluqdo cilmina ma aha sidaa culimadu yidhaahan baynu ku daynayna waqulnaa waxaanu ku nidhi yaa aadamu aadam uskun deg degaan baa loo sheegay meel lagu tarmi weeyaano deg baa la yidhaha anta wa zawjuka adiga xaaskaaga aljannata jannada dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda raqadan risqan raqadan risqi waasica xaytu shituma meel alla meeshaa doontaan gebi ahaanba jannada meeshaa doontaan ka cuna laakiin walaa taqraba haadihi shajara geedaan hawdha waa amar la siiye kii ugu horreeyey nebi aadam geedkaa un iska ilaaliya oo fatakuuna ad ahataan haddaad geeddaa cuntaan min alaalimiina kuwa gardaran oo amar diidada sameeyey marka geeddaa dad fara badan baa faalleeyey qolo waa qamandida bay yidhaahdeen qolyana waa cinabka bay yidhaahdeen waxaa weeye marka geeddaa xigmada looga nahayey lama oga laakiin geed wuxuuna weeye oo markay cuneen bay caroodoodii u muuqatay nin culimadan dambe ee kamid aho waxbartaa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa geedkaas ila markii hore cawradooda ma fahamsanayno xubnahood isugu mid bay ahaayeen marka nin culimadan soka wax qoray baa yidhi waxaa laga yaabaa hamiga geedka ciyo inuu yahay yaa suuragala dhow marka dee wax walba u dhow waxba geedkaa dan kama lihin noocu ahaa geedkaa iska ilaaliyaa la yidhi faazalahumaa waxaa simbirixiyey ashaydaanu shaydaan baa simbirixiyey can ilamri buu ka simbirixiyey ama canhaa geedi buu ku simbirixiyey liajlihaa yuu ku simbirixiyey way cuneen faakhrajahumaa wuxuu ka saaray alle mimaa kaana fiihi ama faakhrajahumaa shaydaan baa ka saaray oo u sababoobay mimaa kaana fiihi waxay ku sugnaayeen waqulnaa waxaanu ku nidhi buu i alla ihuduu daadaga bacdukum qaarkiin xaaluhu caduwun cadow iyo wixii oo dhan walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi dhulka dex mustaqaru sugnaan iyo wamataacun ku raaxaysa ilaa xiinin intii ilaahay ugu talagalay marka walaa taqriba hadihi shajarata sahul lama dhihin marka dad baa waxay leeyihiin ma aha xadiid hadda shaydaanku jannada siduu u galay abeesaa gelisay bay leeyihiin midda kale waxaa weeye xaawuu tusay oo waa israa'iili wey geedkaa iska daayaa la yidhi haddii kale dhibaata aydan la kulmin geedkiibay cuneen jannadii baa laga saaray marka xigmadda ku jirtaana waxaa weeye ilaahay sidan ugu talagalay in dhulka lagu tarmo oo alla la caabudo oo dad fiicani ka soo baxaan oo culimo ka timaado oo waxaa weeye ambiye ka dhalato yaa lagu talagalay aadana waxoogay waxaa weye waa nin waa axad bilow ahe wuu dhaartay shaydaanku waqaasamahumaa inii lakumaa la min anha sixiira inaan daacad idiin ahay baa wallaahi aan ugu dhaar midda kale wuxuu yidhi ma ku tusaa calaa shajarati wiilki wa milki laa yabla yuu ku yidhi marka aadanna hadda waa bilow waayo arag hore ma ahayn faazallahuma shaydaanu shaydaan baa sanbirixiyey canhaa liajlihaa geedaa darteed faakhrajahumaa shaydaan wuxuu ka saaray isagaa u sababoobay mimaa kaana fiihi waxay ku jiraan waxay ku jireen mimaa shay kaanaha fiihi dhexdiisa waqulnaa waxaanu ku nidhi ihbituu hoobta bacdukum xaal qaarkiin bacd caduwin cadowa libacdi qaarka kale walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi dhulka geyda mustaqaru sugnaan aad degtaanood ku tarantaan mataacu raaxo ilaa xiin marka dhulka nabiyullaahi aadam markuu degay wuxuu lahaa baa la yidhi caruur badan buu dhalayo meeshaa dambe ilaahay uu ka tooba aqbalay nabiyullaahi aadam markuu tooba keenay waxaa la yidhi markuu geedka cunay oo cawladiisii u muuqatay waa kay isku dhadhajiyeen caleentii isku dhajiyeen cabuu wax ka dagaalayay timo dheerna wuu lahaa geed baa qabsadaa la yidhi marka waxa weeye allah ma allah nooca amini tafariguun maan adiga carari ben waan yaxya xasanahay buuri waan xishoonayaa buuri calaa kulli xaal waa laga tooba aqbalay ilahu ka tooba aqbalay fataaba caleyh fatalaqaa wuu kala kulmay aadamu aadam birabbihi rabbigiisa kalimaati kelimuu kala kulmay kelimaa lagu ilhaamiyey rabbanaa dalamna anfusana walam takfir lana watarxamna yaa lagu ilhaamiyey kelimaad buu kala kulmay macnaheedu waxaa weeye allah baa kelimaadkaa ku ilhaamiyey fataaba calayhi alla waa ka towba aqbalay inahu alle huwa alle atawaabu ka tawbada aqbala weeye alraxiim oo naxariista wey allah subxaanahu watacaala markaa waxa shaydaan dembi dhaca kii ugu horreeyey shaydaan buu ahaa xasad buuna ka dhashay iyo kibir labadaa dambigiisu xasad iyo kibir wuxuu u quudi waayey nabiyullaahi aadam oo u sujuuda la yidhi midda kale xaasid buu ahaa dhinac kale wuu ka kibirsanaayo ma waxa salsaalka min xamayn masnuuna aad ka samaysay yaanan u sujuudi buuri dembi dhac oo dhan haye marka qof kastoo xaasida ah, iyo qof kastoo amar diida ah, iyo qof kastoo kibra waa shaydaan ilaa haddaba qof kastoo amar diida ah ama kibra waa shaydaan wadadii shaydaan dacayda intaan qabtaan waa la duubsan buuri markaasuu alla ku yidhi adiga wuxuu ku raacaba naartaan ka buuxin buu alla ku yidhi <coughs> marka ibliis rajo ma qabo in loo dambi dhaafo rajo ma marka inta badan shaydaanku ruuxa waxaa la wanaagsan xaggiisuu kaga yimaada xataa dadbuu xagga daacada kaga iman markaasuu daacada warwado sidaa yeelo kaco soo jeedka badiyo sidaasuu dhihi marka dambe u qurxino wuxuu dhihi walaahi awliyaaba tahay yuu dhiho kor buu usii qaaday dhinac walba uu kaga ima shaydaanku fatalaqaa aadam wuxuu kala kulmay min rabbihi rabbigii kelimaatin kelimooyin oo allah kelimaad ku ilhaamiyey rabbanaa dalamnaa anfusana walam takfir lana watarxamna fataaba calayhi alla waa ka tooba aqbalay allah inahu allah huwa atawaabu ka toobad aqbal alraxiimu qof kasta oo tooba kale dembika ugu weyn waa maxay waa allahoo laga amar diiday iyo shirki qulnaa waxaanu ku nidhi ihbiduu ihbituu hoobta hoobta waa afka koonfurta ee daadaga wey hoobta bay dhihi hoobta ihbiduu hoobta daadaga minhaa jannada xaggeedii jamiican saaad u dhan tihiin jamiican taasi waxaa weeye waa aadan iyo xaawo iyo shaydaan iyo caruurtiisa qayb ka mid ahoo dhalay labaatan da-ood buu dhalay baa la yidhi nabiyullaahi aadam waxaa weeye oo wiiliya gabadh oo mataano labaatan oo afartan ruux wiiliya gabadh mida wiiliya gabadh iyo wiiliya gabadh si ay isu guursadaan qaabil iyo habiil waa kala leeyahi waxay isku laayeen qaabiil baa gabadhii mataanta la ahayd yaa gabadhan kale ka qurux badnayd oo qaabiil dadkii jannada ku dhashay buu ahaa hadda waa iska qisa ma aha xadiid ma aha waxaas qulnaa waxaanu ku nidhi ihbiduu hoobka minhaa jannada xaggeeda جميعا لمانتي فيما يأتينكم هدو إليه ماذا مني حقين هدى هنون رسول إيا وحي هدوء إليه ماذا فمن تبع قفك الرعا هدايا هنون كي وضدى دي هنون كا فلا خوف عبسي عليهم بسور ومعها ولا هم يحزنون ما نمرقون يعني نبي الله آدم قلت أدى أدى قال marka waxa loo sheegay الله loo شرعي sharciga nabi ilaahay آدم ba madaxa ka aho arurtiisaas uu nabi u nabigu waa la weydiiyo ma nabi buu ahaa baa la yidhi haabo rasuulna miyuu ahaa haabo yuu rasuul yahay marka caruurtiisa afartankaa caruurta u dhalay lababa mataanaha tahay yuu rasuul oh, yahay oo diin buu leeyahay waxyi buu leeyahay yuu rasuul yahay luqooyinkana waktigaasaa la bartay ilmatal carabiga iyo suryaaniga iyo cabriga iyo luqooyinka ayaa ugu waaweyn wuxuu alla yidhi faima eh, yaatiyanakum minii hudan faman tabica qofkii raaca hudaaya hadda inagana waa lina sheegi ogow falaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha walam yaxzanuuna ma murugoonayaan murugtu waa wax kaa tegay wax kaa tegay ood murugato waxa kugu soo socda hami baa layidhah haddaad umurugato wax soo socda hami baa layidhah wax kaa tegayna xusni baa layidhah allah wuxuu leeyahay marka dadkii hanuunka loo soo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyagu khaaliduuna fiiha way ku waarayaan waa ku raagayaan way waa abad weligeed male culimmadeena qaar baa waxay dhaheen nazalad cala lmushrikiina calaa mushriki lcarab inagana way nagu soo degto waa caam asmaau mawsuulku waa caam asmaa mawsuulaadku aladiina baa layihi dad gaara lama sheegin qof kasta oo gaalooba oo aayadaha alla diida ku camalfali waaye ama jiritaankoodaba diida waa ahlu naari waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo nicmadii alla ka gaaloobay oo alla diiday wakadabuu beeniyey biaayaatina ayadahaygoo maba jiraa yidhi ama ku camalfali waayo hadduu ku camalfali waayo kas u diido wuu beeniyey ulaaika kuwaas asxaabu naarta asxaabteedii weyn hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaaliduuna waa ku waaraya yaa bani israa'iila qoladanaa marka lala hadlay reer banu israa'iil yaa lala hadlayaa waa aayado fara badan baa lagula hadlayaa reer banu israa'iil waxaa weeye taariikhda markii la raadiyo qolada ugu inqilaab badan ee ugu gadoon badan ee ugu safar badan ee dhibaatada ugu badnayd ee beenintu ugu badnayd bay ahaayeen nabiyullaahi yuusuf markii masar loo iibgeeyey oo iibsaday oo isagii markii dambe uu boqor noqday waxa weeye dariiqooyin badan baa lasoo maray ree yacquub oo dhowr iyo siddeetan qofa ah, ya halkaa ugu tagtay halkaasay deganaayeen fircoon baa gumaysan jiray nabiga markii nabiyullaahi muuse markii la diray waa ka madyan usoo kacay waa ka adhiga raacay waxa weye waa kay badda soo mareen waa kii markay yimaadeenna ee dad dibi caabudayay dibiga dariiqo badan bay soo mareen marka qisadooda waa cajiib wey yaa bani ree bani israa'iilo magacan banu israaiila waa yacquub bani israaiilow udkuruu xusuusta nicmatii nicmadaydii allatii nicmadii ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey wa awfuu oofiya bicahdii ballantaydii oofiya aada iga qaadeen uufi bicahdikum aniguna ballantiinaan oofin wa iyaaya keligay farhabuuna ka baqa nicmada loogu nicmeeye waxay ahayd gumaysigii fircoon baa laga soo saaray badii baa si dhibir loo soo mariyey dhulkoodii hooyay ku soo noqdeen jabaabiradii bay ka adkaadeen waxa weeye ambiyo fara badan baa ka dhalatay waa nicmo la yaab leh ballanta ay qaadeenna waxaa weeye ballanta laga qaaday haddii rasuul yimaada inaad rumaynaysaan rasuul kasta oo yimaada inaad rumaynaysaan allana ballantu u qaaday waxaa weeye hadday rasuusa iyo wixii rumeeye layidhi rumeeyaan allah inuu janneeyo oo nicmeeyo ballantii waan idiin oofin buuri inagana markaad ka soo qaado markaynu ballanta oofino diinteena islaamka ku dhaqano allah subxaana watacaala ballanta inoofi allah laa yuxlifu lmicaad yaa bani israaiil reer bani israaiil udkuruu xusuusta ku shukriya nicmatii nicmadaydii allatii ancamta calaykum idiin nicmeeyey gumaysigii idinka soo saaray dhulkiidii hooye idinku soo celiyey ambiyada idinka dhaliyey oan xusuustaa layii waa uku oofiya bicahdii ballantayda oo ah إني ذاك دين تبينين الرسول كصو الصوب حضر عسان وفي بعادك وأنا بلنتيني وأنا دين فينا وعدين حريسان وإيا يكلي يفرهبون عصر الله سبحانه وتعالى مرك القرآن كأغذيه مرك فعل الشيء سيدي جمع الله يصعب لها فعلنا خلقنا كذا مركي لشيغي عباده كلجب ألا سيغي إياك نعبد إياي فرهبون إياي فتغب وكلجب ألا سيغي مركي العبادة لشيغي وآمنوا رمية بما في أنزلت أندجي والنبي الله محمد قد دجي مصدقا حاله رمينا يوم وحل سودة لما معكم في معينا كتاب في توراة هذا الإنسان والرمينا يوم حيابو كرمي وحاكمنا نبي السفادي سيبا قوة سيلي توراة أيوة ذقرية يا قوة سيلي وحاول قرادي يهود هيدا آه، شام كتمي المدينة سودة المدينة إلى خيبر intaasay isdaba deganaayeen iyagoo dhowr qabiil reer bani qurayde iyo qoladaasoo kale iyo isdaba deganaaya taariikh ahaan waxay u yimaadeen nabiga bixi doona nabiga bixi doonaanu halkaa kusii sugaynaa mushrikiintana qolada nasaarana waxay ugu hanjabi jireen markuu nabigaasu baxaanu idinka adkaan doona way ku talagashanaayeenoo wixii iyagu ay ogaayeen buu rumeeyey wixii taariikhdii ay hayeen waaminuu rumeeya bimaakii anzaltu aan dejiyey oo qur-aanka kariimka ah mushadiqan xaaluu rumeey limaa macakum wixii miciina ahoo nabiyullaahi maxamed sifadiisii aada hayseen sifada lafteediibuu kusoo baxay cabdullaahi binu salaam oo yuhuuda markii nabigu madiine yimi yuu nabiga u yimid oo dhabarku ka dhowray calaamadiibuu ku arkay indhihiisuu dhowray markaasuu yidhi yaa rasuul allah yahuudi waa wax xasad badan waxaa weeye waan muslimay horta islaamkii wuu qaatay yahuudi waa wax xasad badane intayna islaamnimadayda ogaanin bal waxaan haweydiin markaasay yimaadeenoo haddii cabdullaahi bnu salaam rumeeyo ma rumaynaysaa waa mu'mine ilaahay baan ka magangelinay bay yidhahdeen marka huwa markii hore waxay yidhi cabdullaahi binu salaam waa sidee sayidinaa wabnu sayidinaa bay yidhahdeen wuu rumeeyey buu yidhi diintuu raacay allah waa khabiis bay yidhahdeen waxa weeye yahuuddu saasay u ogaayeen cabdullaahi bnu salaam walaa takunuu ha ahaanina awala kaafirin gaalkii ugu horreeyey bihi bilqur'aani bihi bimaa jaa gaalkii ugu horreeya ha noqonina walaa tashtaruu ha ku gadanina baayaati aayadahayga qur-aanka kariimka ah samanan laca qaliilan oo yar oo hiddihii iyo dhaqankiinii hore iyo dadka aada xoolaha diin ahaan kaga qaadanayseen qur-aankan ha ku gadanino ha diidin ila waa gadoodi qur-aankii xaqiiho hor yaalla oo nabiyullahi maxamed joogo yay ka leexdeen danahoodii bay raacdeen waxayna haddaynu dee ninka raacno wadaadnimadii iyo wixii baa dumi bay yidhaahdeen marka war sidaa ha yeelinaa وياي كليغي فتقون الى بقود الله اول كافر المركه ليلى قال بدن ما كوريس وحوي نبي الله محمد يدين توته dadkii ugu hargaalobay ha noqonina w haddii kale gaalo badan baa ka horeysa gaalo badan wa diintan hadda cusubee timid ee aakhiruladyaana dadka ugu hargaalooba ha noqoni idinkaaba cilmi lahoo yaqaano taariikhdii haye wey walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin gaalka ugu horreeyay bihi bilqur'aan ولا تشتروا حقوق ذنين بآياتي نبي الله محمد القرآن الكريم كثمانا قليلا وحوي هديه يلقن كي كسر لحنا ويا يكن يفتقون إذا عصرا ولا تلبسوا الحق حقها كل حدارين بالبادل البادل وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق حقنا حق وأنتم تعلمون أن أبتم الحق وحي يعني بقى كورا وحوها وحيو إيمانه من كان نبي ذاتك وحي كلهم ninkaa nabiyu maxamed layidha waa xaq diintiisuna waa xaq oo taariikhdaan ku haynaa laakiin annaga ma aha dadkay u sheegeen dadka qaar bay ku dhihi iska raaca dee waa waa xaqe iyaga dhexdooduna ma ogola xaq iyo baatil bay isku darayaan oo xaqiina way sheegi baatil bay ku dhex darayaan xaqiina way qarinayaanoo nabiyullaahi maxamed wuxuu yahay iyo sifadiisii dadka u sharxi maayaan hadday towreed uga sharxaan dadku yidha waa nin sifadaa sifadaa leh dad badan baa raacaya nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dhalanayay waxa weeye caamulfiil markii abrahatul ashram uu maka weeraray bay ahayd wixii jinnoole ahaa iyo wixii faaliyo ahaa iyo wixii taariikhiyahan ahaa kulli waxay isku raaceen nin maxamed la yidhaha inuu halkaa ka dhalan doono hataa qaar baa cabdimualib oo yeman tegey wejigiisa ka aqriso ninkaasaad dhali doontaaye nabigu saasoo caam buu ahaa sidaasuu شن مجع محمد إلى شن يطبن بأقوه رسول النبي عليه الصلاة والسلام شن يطبن كببل إنه السجي النقضاء اللي وقب بحي نكا لسيجي ذاتك الشيجي فلين ويساب النقضاء اللي وقب بحي لكن مجع أحمد لو قبه رسول النبي عليه الصلاة والسلام محمد هو اسم مفعول محمد هي أما ما أحمد هو أفعل تفضيل علينا مركا حق وين أقايل وتكتم الحق حق أدقرينيسا لا تلبسوا الحق حق كل حضرين بالبادل وتكتم الحق حق أدقرينيسا والحال أنتم تعلمون إذن أد أكتمين إنه حقيقة هذا النبي وينها ستأبوه دلو حاشر دنيه سأنتوا أكتر أبو عنعسوم مغت ومن وداد هايو وحوق إلو علم الشيء قدر وقالت هوصل لو يجب خلاص شيء ما يحقق ساتي هاكتين قدر يبدي لي وإلهي ستاشر هكبحنtaa weligaa hakabixin gawid bay kusoo degtay ma aha الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة والصلاة أوقع وأتوا الزكاة الزكاة ربحية واركعوا تكدا مع إلى فوق تكنا فكوع الواجوش من الصلاة وكعجة بلاغة وحالنا تعبير الجزء وإلادة في كل بالنا شيء بالعبر كل نوال وشيء والركن وين وين مركوا حالوين اليهود nabiyullaahi maxamed raaco salaaduu tukan la tukada tiinii hore iska daaye zakada bixiya dadkaa jamaacadee tukanaya xagga alla u socdo war dadkaa ku fiira midda kale waxaa la doonayaa in jamaacadu ay fiican tahay baa la tilmaamaya jamaacadu ilaahay dadka la caabo iyaaka nacbudu la tuko la sheekayso waa sidaa wey waxaa alla leeyahay waaqiimu salaata salaada ooga waaatu zakaata warkacuu maca raakiciina kuwa tukada la tukada صلاة تفصيل كذا إينا رحمة الله عليهم علماء دينوا إلى شرح بي أتأمرون الناس مدد كان أمر ريسان بالبر والناد يا خير وتنسون أنفسكم نفتين اللو ريسان وأتكتل إيسان الخير في السمين ميسان وأنتم يدكون تطلون الكتابة كتاب كأعد أقري إيسان كتاب تتوريدها فلا تعقلون مويدا محبا قرنين إن ذاتك كلا أدحق وشبت ورسدها يالو sidaa yeelo sidaa yeelo sadaqadu way fiican tahay ninkaan maxamed la waa nabi oo war uu xaqu ku taagay idinkuna aad faraha ka qaadaan idan caqli maaha waa doqon bisaati ka suurooda inuu isagu dadka amro adiguna waxaa sidaasoo kale marka waa sidaasoo kale dadka danaysayaashay saas ka suurooda waxa weeye ruuxu kuma dhiiran karo waxa xun inuu dadka ka nahiyo laakin dee isagu mar hadduuna yeelayo marka qofka waa cidka ah يدك وحش شيء وحاول شيء وايد سوى كعمر صلوات لكن هذول كعمر في المعدة أيام أتام مرنا الناس صدقكم يا دم ريسان يهودي إن جرى والينا شيء بالبر ونادي الإحسان وتنسون أنفسكم نفسينا لو أكدت جيسان وما أمر ريسان وأنتم تكون تدخلوا للكتاب الكتاب كان قرية توريدها أفلا تعقلون ما وإذا وحجرني واستعينوا بالصبر ودقنكم واسدنا هذا واستعينوا بالصبر دواعان واستعينوا كالميسة أميرتين أكالميسة بالصبر أتكيس إيو والصلاة الصلاة والصلاة وإلا الصلاة الكبيرة عرس وين إلا على الخاشعين فهو خشوع سنة الدبع سنة هو وعده يحق الدبع سنة مويان صبرك يا صلاة كالميسة معنى الوحوين صبرك وحوين فربديه صنكا كمين مركع الصبر على البلاء البلد لبعثة مركز تكون صبر الصبر على المعصية الصبر على الطاعة كل هو الصبر هذا الصبر لهي بلع بلع ما نقوم هذا ما الأداب نقوم هذا لا عادي كل صبر لعله إنه نسي لما تضمر كيد على هذا الله هذا بريء وشيء يجوا أد اسمه كينسو لبات لكم الله كله وشيء منكر كي كان في مرق قف الصلاة تكده نفتي صوت قلبي صافي بنقمه halool adayg buu yeelay caqligiisaa fikradi kusoo dhici u wanaagsanaanaya ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar waxa weeye nabiga idaa xazalahu nabigu markuu shay murug geliyo salaada ku degdegi jiray waa la tajribeeye taayo adda adoo walbaharsan markaad salaad gasho qalbigaa ilaahay baad la tarsan subxaana wa tacaala salaadu waxa weeye qalbi xubnahaadii oo dhan habig yaroo shay yaroo naftaada danteedii salaada kuma jiro hadda soonkoo kale meel baad iska harsano waad dadkaad la sheekaysano umuurahaagii baad qabsan salaada amarkaa ma qabsan kartid keligeed waa maxbib ay alla u tahay markuu qofku salaada u dadaalana caaqil buu noqonaya istaciinuu kaalmaysta wastaciinuu kaalmayso bisabri iyo wasalaa wa inahaa salaadu lilkabiiratu way weyn tahay ilaa cala alkhaashiciina kuwa dabacsan oo xaqa u dabacsan mooyaane salaaddu waxaa weeye nin baa waa qisasku nin baa gabadh ku yidhi aan ku faraxumeeye markaa waxay tidhi waa yahay bal bal aan isku soo noqono ninkeediiba u sheegtay wuxuu yihi waxaa tidhaa waan ku yeeliyo waa yahay afartan cisho afartan subxood ninkayga la tuko waa yahay buuri afartan subxood markuu la tukaday bay tihi maxaad haysaa ilahay baan ka baqda buuri salaada waa cajiib wey inagu hadda inaga soomaalida dhexdeeda waa laga garan fanuhu waaba tukanaysa waa fasade ruuxii waxba lagu arko or miya so adiga hadda tukanaya ma aha adiguna haddii markaad sheekay war hadda waa wayse qabaayo wallaahi waysadii weli igama jabine yaa la dhihi salada waa cajiiba ogow allah wuxuu leeyahay aladiina kuwa yadunuuna u malaynaya oo yaqiinsan danigu marmar buu yaqiin noqdaa annahum iyagu mulaaquun rabbihim rabbigooda inay la kulmi wa anahum خاشعين توي خاشعين لغا سبين على الخاشعين وكوي خاشعين تو الذين كوي يظنون يقينسا أنهم يقوم ملاقو ربهم ربهم إلى لكم ميان وأنهم يقوم إليه حق تراجعون إليه ونقينا محكمة يسير لقيني وكوي خاشعين خاشع كوكا لماها إسكما شيئا كانت الخاشعة خاشع وقل قفك قد لقسا إنا ليس لكم مركو قد لقسا يهيه وصاهي قادمه وكوي خاشعين yaa bani israa'iil reer bani israa'iilo udkuruu xusuusa nicmatii nicmadayda allatii nicmadii ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey waan loogu celceliyey wa anii aniguna fadaltukum waan idinka sharifay cala alcaalamiina khalqiga oo dhan khalqigii iyaga la wakti ahaa waa laga sharifay boqolaal nabi baa ka baxday oo ka dhalatay shaam oo dhulka ugu dal badan oo ugu wanaagsan yaa la dejiyey ardu farsameeda qiyaamada ku bilaabanaysa wey waa ardu maxshar ardu maxshar wey yay degan yihiin oo barwaaqo badan markii adduunka la baadhay shaam meel ka carro wanaagsan ma jirtaa la dee iyadaa dembigoodii fariisiiyo imtixaano badani oo tiihii kamid yahay ugu dhacay ilahay wuu ka fadilay intaasoo nabi baa ka baxday yaa bani israaiil adkuruu nicmatii xusuusa allatii ancamtu calaykum aan nicmeeyey waani aniguna fadaltukum waan idinku fadilay cala alcaalamiina khalqiga oo dhan wataquu ka baqa yowman maalin laa tajzii aynan waxba u taraynin nafsu nafi can nafsi naf kale ayna u gudaynin shayaan yowma maalin laa tajzii ayna u gudaynin nafsu nafi can shay shay nas can nafsi naf shay-an shayna ayna ka gudaynin oo dembigiisa ayna waxba ka qaadaynin oo khayraad ayna waxba ka siinaynin oo ayna u ergeyn karaynin oo u shafaaco qaadi karaynin war maalintaa qur-aan ka akriso nabiyullahi maxamed waddadiisii mar wadaquu ka baqa yowman maalin laa tajzii ayna ka gudaynin nafsun nafi can nafsin shay-an shayna walaa yuqbalu aan laga aqbalaynin minaa nafka xaggeeda shafaacatun erge aan laga aqbalayn ergo laga aqbalay maan maalinta maalintaa ergada la aqbalayo waa nabiyullahi maxamed ashafaacatu alcudmaa walkubraa ashafaacatu alcudmaa وخلقهم ودن markii inta aadan loo tago noo edeelayda in la kala xukumo oo Muuse loo tago Ibraahim loo tago oo Ciise loo tago Ciise mooy intooda kale waxbay sheegteen mar martiyay sheegteen ya nabi ilaahi Muhammad loo iman sal tu'da wala ga shafaa'a qadi tashfa' nabi waa shafaa'atu al-udma nabi bulayhi shafaa'ada kale waa shafaa'ada ummadiisa ku khaas oo shahataa kuwa naarta galay ya shafaa'ada nabiga laga soo bixinay marka shafaa'adu maalintaa wax cirga la yidhaha ma jirto masale kale oo dadku ku khaldamaanna waa jirto oo dad baa laga yaabaa intay nin u tagaan waan iskala joogo wuu ii shafaaco qaadi dad shafaacadu laba rugni weyn horta waa in aakhare la joogaa qofkan loo shafaaco qaadina waa inuu mumin laga raali yahay ka shafaaco qaadina waa in la idmo shafaacadu adduunka shafiic kuma samayn kara ama taqdiimu dullahi shafaaca shafaacad ku qoladii asnaamta caabu jirtay ma nuqaribhum maa nacbudhum ilaa liyuqaribuna il allah bay way ogaadeen inay waxba tarayaa yihiin waxaan u caabudaynaa idiin shafaaco qaadaan bay adduunka shafeeca ku samaysana shafeecada nabiga niyo oo ilaahu isii dhe laakiin qofkaasaa i shafaaco qaada hadhe shafaacada waa in aakhire la joogo qofka loo shafaac qaadayna raalli laga noqdo ka shafaaco qaadayna la iman marka si alla raalli kaaga noqdo ama adiguba aad wax ugu shafaaco qaato dee alla وحوي ولا تقبل لما يقبل لما أقبل منها النفط شفاعة ولا يؤخذ لما قال منها النفط عدل فرشه نفط فرشه فرشه فدية لما قال لا يؤخذ منها عدل ولا يسرون اللون قرقار ماي مركي فرشدي يا شفاعتي مركي ما تقبحين قرقار جودنا لسير ماي الله سبحانه وتعالى